رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa weli siiradii nebiga iyo kitaabkii rawdat alanwaar waxaa noogu soo dambaysay aan ku jirnay mukaatabooyinkii iyo waraaqooyinkii rasuulku uu u qorahay boqorada iyo umaradii najaashi ayaan kow ka soo dhignayoo kitaabkii warqadda ay nebiga u qoray loona diray waxaa noogu soo dembaysay najaashi mar allaale markii warqaddii uu la kulmay indhaha ayuu saartay sababtiina yuu ka soo degay waana islaamay nebigana wuxuu u guuriyey ee umu xabiiba oo abuu sufyaan gabadhiisa ahayd oo gabdhihii meesha u soo jirooday ka mid ahayd laba safiinood ama laba doonina markaa wuu soo diray najaashi wuu dhintay rajab bishiisa ee sanadkii sagaalaad ee hijrada qadargeeriyaadkiisa rasuulka ummadda ogeysiiyey salaaddii janaaso qaa'ib ahna way ku tukadeen intaa ka bacdi najaashi labaad ayaa koray rasuulkuna warqad ayuu u soo qoray lamana oga labaad inuu islaamay iyo in kale warqadii labaad kitaabuhu waa uu qoritaankiisii nebiga uu u qoray ilaa muqawqis muqawqis oo nebikul iskandariya markaa ahaa iskandariya meesha lagu magacaabo boqorkoodii markaa ahaa oo lagu magacaabo muqawqis ayuu warqaddii labaad rasuulka u qoray wa kataba waa qoray annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam kitaaban warqad ayuu u qoray ilaa muqawqis ninka lagu magacaabo oo meliki masr masar boqorkeedii ahaa iyo wal iyo weliskandariya meesha lagu magacaabo masarna dowladdaa la oran jiray iskandariyana waa magaaladii iyo meeshii markaa uu deganaa warqaddaasaa markaa loo qoray wahuwa warqadduna waxaa ku qornaa bismi illaahi araxmaani araxiim min muxammadin muxamed ayay ka timid muxamedkii cabdillaahi ilaahay addoonkiisii wa rasuulihii ahaa ilaa waxay u socotaa al waxay u socotaa almuqawqis ninka lagu magacaabo ila almuqawqisin oo cadiimi alqibti cadiimi alqibti reer qibti cadinkoodii markaa ahaa salaamun nabadgelyo calaa man tabaca alhuda qofka hanuunka raacay ayay dushiisa ahaatay ama ha ahaato amaa bacdu intaa kadib fa innii anigu adcuuka waxaan kuugu wacayaa muqawqisow bidicaayati alislaami islaamka wicitaankiisa aslim islaam taslam aad nabadgeshide islaam waad nabadgelaysaa aslim islaam yu'tika allaahu ilaahay wuxuu ku siinayaa ajaraka ajarkaaga maratayni laba jeer laba mar ayuu ilaahay ajirkaaga ku siinayaa fa in tawallayta haddii aad jeesatana fa inna calayka korkaaga waxaa ahaanaya ismu ahli lqibt reer qibti ehelkooda oo dhan dembigooda korkaaguu ahaanayaa yaa ahla alkitaabi kitaabka ehelkiisiiyow tacaalow u kaalaya ilaa kelimatin kelimad oo sawaa-in siman baynanaa wa baynakum annaga beynkeenna iyo idinka beynkiina oo ah anlaa nacbuda inaanan caabudin ila allaha ilaahi maahane walaa nushrika aanan u shariig yeelin bihi ilaahay shay-an waxba walaa yattakhida inuusan ka samaysanin bacdunaa gobolkeen bacdan qaarka kale arbaaban rabbiyaalo min duuni illaahi ilaahay sukanaysa fain tawallow hadii ay jeestaan faquuluu dhah haddii ay jeestaan faquuluu dhaha ishhadu markhaati nooga noqda biannaa annagu muslimuuna inaan muslimiin nahay hadday jeestaan ay kelimada tawxiidka ka leexdaan ha ka daba jeesaniya ee waxaad dhahdaan annagu muslimiintaan ka mid nahay wa dacafa wuxuu la diray nebiga alkitaaba warqaddaa maca xaatib bin abi baltacata fakallamahu xaaib xaatibna wuu la hadlay ninkii loogu diray wa abalagahu wuuna gaarsiiyey alkitaaba warqadii warqaddiina waa gaarsiiyey oo ninkii muqawqis ahaa warqaddii nebigaa loo geeyey fa akramahu wuu karaameeyey almuqawqis warqadii nebiga markii loo dhiibay wuu sharfay wawadaca alkitaabu kitaabkiina wuxuu ama faakramahu xaatib wuu karaameeyey almuqawqis ninkii boqorka ahaa aliskandariya nebiga uu u diray wuu karaameeyey si fiican buu usoo soo wawadaca wuu dhigay alkitaabu kitaabkiina fii xuqin meel xuqi ah ayuu markaa geliyay weel oo min caajin caaj laga sameeyey caajku waa fool maroodi weel oo caaj ama fool maroodi laga sameeyey oo qurux badan yuu warqaddii nebigana ku riday wa khatama wuu khatimay calayhi korkiisa oo weelkii foolka maroodi laga sameeyey ayuu ku xirtay aad buu u karaameeyey waxtafada bihi wuu ku ilaaliyey meeshi wa kataba wuu u soo qoray asagana muqawqis ila alnebiy nebiga sala allahu calayhi wasalam ayuu warqad u soo qoray yuqiru fiihi uu ku qirahayo bianna nebiyan nebi inuu qad baqya haray warqad buu u soo qoro wuxuu yidhi nebi inuu haray waan ogahay idan waa ahlu wa kuntu waxaan ahaa laakiin adunnu mid u maleeya annahu yakhruju inuu ka soo bixi doono bishaami shaam inuu ka soo bixi doono nebi inuu dhimaa waa ogaa ahay baa tiri laakiin bacdamaa carab aad ka soo baxday ku rumayn maayo waa macnaha aniga nebigaa waxaan u malaynayay inuu shaam ka soo baxayo raalliga noqon buu yidhi walaakinahu laakiinse lam yuslim ma uusan islaamin muqawqis waahdaa wuxuu hadiyahaan ugu soo diiday rasuulka ninkii muqawqis ahaa jaariyatayn laba gabdhood oo addoomo ah waa maariya iyo siiriin labadaa gabdhood oo siriin iyo maahiyo la kala yidhaahdana hadiyad ahaan buu xaatib ugu soo dhiibay oo wuxuu yidhi bax rasuulka u geey ninkii ku soo duray wa kaana lahumaa labadooda fi lqibti qibti dhexdooda makaanu makaan baa uga sugnaa cadiimin ee markaa weyn makaan cadiim ah ayay ku lahaayeen wa ahda wuxuu u soo hadyeeyey oo kale kiswa kiswa go kiswatan dharbe iyo wabaqlatun baqal ismuhaa magaceeda duldul la yiraahdo baqal duldul lagu magacaabo iyo dharna waa u soo diiday fakhtaara annabiyu nebigu wuxuu doortay sala allahu calayhi wasalam maarya gabadii maariya ahayd linafsihi nafsadiisuu u doortay waalbaqlata baqashiina wuu doortay lirukuubihi inuu rukuubsaday gaadiid ka dhigto macnaha wuu ka oggolaaday hadiyadii wawahaba wuxuu u hibeeyey uu siiyey siyriin gabadhii ahaydna lixasaan bin haabit radia allaahu canhu xasaan bin haabit ayuu markaa nebigu siiyey kitaabahu haddana warqaddiisii nebiga uu u qoray ilaa kisra kisra oo magaciisa lagu magacaabo abrawiz ama abraways oo melik faris faris boqorkoodii ahaa faris iyo ruum waddamada ugu waaweynaa iyo dowladaha ugu waaweynaa oo jiray ka mid ahaayeen marka warqaddii waa qaybtii saddexaade rasuulku wuxuu warqad kale u diray boqorkii kisra abraways ama eh, abrawiz oo melik faris markaa ah ka taba wuxuu u qoray ilayhi xaggiisa nin ninkaana rasuulka bismi illaahi araxmaani araxiim min muxammadin bay ka timid warqaddan oo rasuulkii ilaahay ah ilaa kisra bay u socotaa oo cadiimu faris faariskii u weynaa markaa ahee boqorkooda salaam nabadgelyo calaa man ittabaca alhudaa qofka hanuunka raacay dushiisa ahaatay oo wa aamana billaahi ilaahay rumeeyey iyo wa rasuulihi oo wa shahida qiray an laa ilaaha ila allaahu ilaahay meeyii alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa inuusan jirin waxdahu keligii xaal uu yahay laa shariika lahu shirkina uusan u sugnaanin wa anna muxammadan muxammadna cabduhu wa rasuuluhu uu yahay ninkii qiraac ayuu nabadgelyo korkiisa ahaatay dacuuka waxaan kugu wacayaa abrawaysow bidicaayati alislaami islaamka dacwadiisii wacitaankiisa fa inii ana anigu rasuulullaahi rasuulkii ilaahay ayaan ahay ila annaasi dadka loo diray xaggooda kaafatan dhammaantood liyundira inuu u digo man kaana xayan qof nool oo wayaxiqa alqowlu cala alkaafiriin ninkan aayadihii ahlu kitaabka loo qorahayay oo yaa ahla alkitaab looma qorin waa yareer farrisiin waa dad majuus ah oo waxay caabudi jireen dadka sidaa darteed looma qorina waxaa loo qoray liyundira man kaana xayan inuu u digo nebiga qof allaala qofka nolol iimaan ku nool wayaxiqa alqowl qowlkuna uu ku daboobo cala alkaafiriina gaalada korkooda fa aslim islaam taslam aad nabadgeshide fain abayta haddaad diiddo abraweysow fain abayta faina ifma almajuus majuusa dembigeeda oo dhan calayka korkaaguu ahaanayaa waayo adigaa ah qofkii markaa boqorka u ahaa wa wuxuu la soo diray alkitaaba kitaabkii nebiga uu u soo dhiibay boqorkii faaris loo soo qoray cabdullaahi bnu xudaafa assahayn ayuu u soo diiday waayo ninkan ee abraways ah waa boqor aad iyo aad u weyn si loo helo ama si toosa ah loola kulmana way adag tahay marka rasuulku wuxuu amray wa amarahu wuxuu amray cabdullaahi an yadfacahu inuu warqadda u dhiibo ilaa cadiimi baxrayn baxrayn cadiimkooda baxrayn ninka cadiimka u ah inuu u dhiibo ilaa ninkaas si loogu tago way adag tahay liyadfacahu si cadiimi baxrayna uu ugu dhiibo ilaa kisra kisra falamaa markii quri'a loo akhriyey calayhi korkiisa alkitaabu kitaabkii idan carabiga ma yaqaaniine markii nin carabiga yaqaana inta loo wacay warqadii lagu kor akhriyeyna masaqahu wuu googooyey ninkii abraweys ahaa ee boqorkii faaris ee kisraa warqadii nebiga soo qoray ayuu jeexjeexay wa qaala wuxuu yidhi cabdun adoon xaqiirun daciif ahoo liita oo min raciyatii raciyadayda ka mid ah ummaddaan u taliyo wuxuu u maleeyaa isku haystaa adduunkao dhan inuu asaga u taliyo wuxuu yidhi addoon xaqiir ahoo daciif ah oo raciyadayda ka mid ah miyaa yaktubu ii qorahaya ismaha magaciisa qabli an hortayda wuxuu ka xanaaqay min muxamed ayay ka timid oo rasuuliillaah ah waxay u socotaa ilaa kisra cadiin faaris wuxuu rabay magaciisa isaga laga bilaabo say magacayda uu uga hormarin karaa magaciisa taasuu markaa warqadduu jeexjeexay falammaa markii balaqa ay soo gaartay daalika arrintaa rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam oo layi rasuulka alla warqadaadii waa la jeexjeexay qaala wuxuuhi nebiga masaqa allaahu ilaahay hagguu gooyo mulkahu mulkigiisa asagana namantigiisa iyo boqortinimadiisa allah googooyo si warqadeeda u jeexjeexay wawaqaca waxayna u dhacday kamaa qaala sida uu nebigu yidhi sal allah calayh wasalam faqad inhazama waa jabay jeyshuhu ciidankiisa amaama ruum ruum hortoodiibay ku jabeen haziimatan jab munkaratan la inkiro waatuu ilaahay kitaabka ku tilmaamay aliflaamiin walibat iruum ruum waa laga adkaaday fii adna alard wahum min bacdi galabihim sayagalibuun fii bidci siniintii allaha tilmaamay subxaana wa tacaala ciidan xoog badan buu watay markaasaa la jebiyeyoo ruum hortoodaa lagu jebiyey uma intaa kadib inqalaba waxaa afgembiyey calayhi asaga korkiisa ibnihi wiilkiisii wiilkiisii ayaa afgembiyey shiirayayh la odhan jiray shayrayihii la oran jiray magaciisa faqatalahu wuu dilay aabbihiisuu dilay ilaan rasuulka ah habaaray wa akhada milkahu milkigiisiina wuu qaatay asagaa afgardhiye mulkigiisii saasuu ku baaba'ay uma intaa kadib istamara waxaa ku joogtooday fiihi mulkigii atanasuqu go'go' iyo walfasaadi fasaad ilaa an istawalla ilaa uu ka qabsaday calayhi korkiisa aljeyshu alislaami jeyshkii ciidanka islaamka fii zamani cumar bni khadaab radia allaahu canhu sharaweygii aabbihii afgembiyey asna waa la dilay waa la afgembiyey kii qabtay asna waa la sii dilay uma istamara fiihi macnaha waa sida saasuu ku joogtoobay mulkigii ee reer faris attamasuqu go-go waa u dambeeyey iyo waalfasaadi fasaadna markaa waa u dembeeyey ilaa anistawalla ilaa an istawalla ilaa uu tawalliyey ee uu qabsaday calayhi korkiisa aljiish alislaamiy waa fii zamani cumar radia allahu canhu uma lam taqum lahum uma istaagin ayaga qaa'imatun qaa'ib iyo dowlad istaagsan mar kasta jab ayaa markaa ku dhacayay qaybta afaraad wakataba kataba nebigu wuxuu u qoray sal allahu calayhi wasalam ilaa qaysar oo meliki ruum ruum boqorkoodii ahaa qaysar ayuu haddana markaa u qoray bismi illaahi araxmaani araxiim min muxammadin bay ka timid oo cabdillaahi addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisii ahaa ilaa hiraqlay u socotaa hiraqlihii cadiimu ruum ruum boqorkoodii ahaa salaamun nabadgelyo calaa man ittabaca alhuda qofka hanuun ka qaatay ayay dushiisa ahaatay aslim islaam heraqlow taslam waad nabadgelaysaa aslim islaam yu'tika allah ilaah wuxuu ku siinayaa ajraka ajirkaaga maratayni laba jeer fain tawallayta haddaad jeesatana fa calayka korkaaga waxaa ahaanaya ifma alarisiyiin nimankii ariisniyiinta ahaa dembigeeda laba macnaba waa suuragal ariisniyiinta waxaa dhici kartaa loola jeedaa in loola jeeda dadka fallaaxiintaee beeralayda ah ilaan dad beeraley ah ayay ahaayeen nin kale oo ariyoos la yidhaahdo wuu jiri jiray ninkaasaa loo nisbeeyey yaa ahlaalkitaabi kitaabka ehelkiisiiyow tacaalow u kaalaya ilaa kelimatin kelimad sawaa-in siman baynanaa wa baynakum kelmad annaka io idinka manidaynayso sawaaca dhexdeena oo ah anlaa nacbuda inaanan caabudin ila allaha ilaahay maaha walaa mushrika aanana u sharig yeelin bihi ilaahay shay-an waxba walaa yattakhida inaysan ka samaysanin bacdunaa qaarkeen bacdan qaarka kale arbaaban rabbiyaalo min duuni illaahi ilaahay sukadiisa fain tawallow hadday jeestaan faquuluu dhaha ashhaduu markhaati noqda bianna anagu muslimuun inaan muslimiin nahay markhaati ka noqda haddii markaa ay jeestaan sidaa markaa dhaha wabacata wuxuu la soo diray uu u soo dhiibay nebiga alkitaaba warqaddii loo waday ee heraqle maca dixyati bni khaliifata alkalbiyi ninka lagu magacaabo dixya bni khaliifa alkalbi wa amarahu wuxuu amray an yadfacahu inuu u dhiibo ilaa cadiimi basra basra ninkoodii madaxda u ahaa liyadfacahu cadiimu basra ugu dhiibo ilaa qaysar qaysar inuu markaa u dhiibo ama heraqle qaysar inuu u dhiibo wa kaana qaysar wuxuu ahaa qad jaa'a mid yimid min ximsa ximsa ilaa bayt almaqdis ayuu markaa u yimid ximsuu ka soo baxay oo bayt ulmaqdis buu yimid maashiyan asagoo lugaynaya calaa qadamayhi qadamooyinkiisa asagoo lugihiisa ku socda heraqle ayuu markaa yimi sababtu maxay tahay shukran lilaahi asagoo ilaahay ugu shukrinaya tacaalaa amarkiisa sarreeye calaa maa xasala wixii ilaahay uu siiyey lahu asaga oo min alfatxi furasho iyo walintisaari guul ah cala alfurus ay ka guulaysteen waayo heraqle wuxuu ahlu waa reer reer farisiintana markaa kisraa ee qaysar ayaa waxaa u ah mataqaanaa ayaa waxaa u ah madax bacdamaa ay jabiyeen nimankii farisiinta ahaa shukri ilaahay dartii ayuu uga soo baxay meesha lagu magacaabo ximsa markaasuu baytalmaqdis ku yimid asagoo markaa lugaynaya shukran lilaahi tacaala calaa maa xasala lahu wixii u xasilay ee uu helay oo min alfatxi waalintisaari gargaarkii uu ka guulaystay cala alfursa falamaa jaa'ahu markii uu u yimid alkitaabu kitaabkii arsala wuxuu diray rijaalahu raggiisii warqadii nebiga markii uu u keenay bixiya wuxuu adeeg u diray raggiisa liya'tuu si loola yimaado birajulin nin oo min alcarabi carabta ka mid ah yacrifu yaqaana annabiya sala allahu calayhi wasalam intaad magaalada gashaan buu yidhi soo fiirfiiriyo qof carab ahoo maxamed yaqaana iiga soo wada fawajaduu waxayba soo heleenba abaa sufyaan oo fii rakbin jamaaca ku dhex jira oo min qurayshin qoraysh markaa ka mid ah fa aatow bihi wayla yimaadeen qoraysh ee abu sufyaan iyo jameecadii la socotoo dhanba way soo wadeen fa aatow bihi waxay u keeneen ilaa hiraql fadacaahum wuxuu u yeeray hiraqlana fii majlisihi majliskiisa wa xawlahu gaararkiisana cudamaa'u ruum ruum madaxdoodiibaa fadhisay fa sa'alahu muu weydiiyey abaa sufyaani dadkiisii wuxuu yidhi ayuhum koodeeda aqrabu ugu dhow ilayhi muxamed xaggiisa sal alla calayh wasalam nasaban xagga dhalashada nolosho ahaan haddii lidaabo iiga xigto intaan meesha fadhisaa yaa maxamed ugu dhow faakhbaruuhu waxay u sheegeen biannahu asagu abu sufyaan inuu yahay qofka ugu dhow xagga xigta iyo nasab ahaan inuu abu sufyaan yahay faadanaahu minhu xaggiisuu usoo soo dhoweeyey marka abaa sufyaan ii soo dhoweeyuu yidhi waa jalasa wuu fadhiisiyey baqiyata annaasi dadka intii ka soo hartayna waraa'ahu gadaashiisa intii kaleed la socotay abaa sufyaanna abuu sufyaan gadaashiisa u fadhiisiiyey abaa sufyaan wuu soo hormariyey sidii imaam iyo dad isla tukanaya oo kale markaa u fadhiisiiyey wa qaala lahum dadkii buu ku yidhi innii anigu saa'ilun su-aal baan weydiin doonaa haadaa midkan abaa sufyaan ah an haada rajul ninka muxamed ah ayaan su-aal ka weydiin doonaa ayuu nebi ula jeedaaye fain kadabanii hadduu ku beeniyo oo been uu sheego fain kadabanii dheh hadduu ii been sheego fain kadabanii hadduu been iiga sheego fakadibuuhu ku beeniya wuxuu rabaa inuu isku diro su-aalaan weydiina anigu ma aqaan jawaabtaasay tahay hadduu hadal beena ii sheego ee uu ii jawaabo deyntiis yabaha faistaxyaa abuu sufyaan wuxuu ka xishooday an yakdiba inuu ka been sheegay ayuu ka xishooday macnaha an yakdiba inuu nebigu been ka sheega wasa'alahu wuxuu weydiiyey hiraqle kayfa nasabuhu fiikum maxamed dhexdiina nasabkiisa buu ka yahay dadka la tixgeliya miya dadka hoose miya kayfa nasabuhu fiikum faqaala wuxuu yidhi abuu sufyaan huwa asagu maxamed fiinaa dhexdeena duu nasabin mid nasab saaxiib ah waaye faqaala abaa sufyaan hiraqle wuxuu yidhi fahal qaala ma yidhi haada alqowla qowlkan ee kan ah minkum xaggiina axadun axad yidhi ma jiraa qabla isaga hortiisa nin ka horeeyey moxamed oo amaanidi ah dhahay ma idinka mid yahay qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi laa maya qaala wuxuu yidhi heraqle fa ashraafu nnaasi dadka kuwa sharafta badan miya ittabacuuhu raaca am ducafaauhum ama kuwa ducafada ah dadka tabarta daran ee ducafada miyaa raaca mase dadka waxaa raaca ashraaftee qiimaha badan qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi bal ducafaa'uhum dadkooda ducafada ah ayaa markaa raaca dadka ducafadee iska liitaa raaca maxamed qaale wuxuu yidhi hiraqle ayaziidiina ma ziyaadaan dadka am yanqusuuna mase way nusqaamaan dadkii asaga rumeey ma soo ziyaadaan mase way nusqaamaan qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi bal yaziidiin waa kordhaan buu yidhi dadka asaga raaca maalinba maalinta ka dambaysa waxbaa ku darsana qaale wuxuu yidhi heraqle hal yartaddu ma ka ridoodaa axadun axad oo minhum ayay ka mid ah sakhdatan carro iyo xanaaq lidiinihi diinkiisa ay u xanaaqaan bacda an yadkhula fiihi markuu galay kadib qof islaamka intuu galay islaamkii soo nacay oo intuu ka soo xanaaqay ka soo baxay ma jiraa qaala abuu sufyaan wuxuu dhahay laa maya qaala wuxuu yidhi fahal kuntum ma ahayn jirteen tattahimiinahu kuwa ku tuhmaystoo ku maleeya bilkadibi been qabla an yaquula maa qaal intuusan dhihin wixii uu yidhi been ku aqoon jirteen oo nin beenaalaa ma ahaan jiray intuusan dhihin nebigaan ahay qaala abu sufyaan wuxuu dhahay laa mayarin leybuu ahaa qaala heraqle wuxuu yidhi fahal yaqdiru ma ballan furaa ma dadka keliyoo ballanta uga baxa miyaa maxamed qaala abuu sufyaan wuxuu dhahay laa maya wahunaa meeshaan ayaa tamakaa gashay wahunaa meeshaan ayaa tamakana abuu sufyaan waxaa u suuro gashay min idkhaali kelimatin kelimad inuu u geliyo kelimadaasoo muriibatin shaki abuuri karta intaasoo dhan wax u suurogeli galay inuu nebigu wax ku duro ma jirin laakiin hadalkan ahaa ma ballan furaa yuu fursad ku helay muxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi wanaxnu annagu minhu xaggiisa fii muddatin ballan baan ku sugan nahay hadda ayaan nahay dad muddo iyo ballan leh laa nadrii mana ogin maa huwa faacilun fiiha wuxuu ka samayn doono ballanta hadda ma ka bixi doonaa ma samayn oo subxi buuduu ula jeedaa hadda ballan baan leenahay inuu ka bixi doono iyo in kalena markaa ma ogin qaala wuxuu yidhi waa hiraqle fahal qaataltumiihu ma dagaalantaan oo idinka iyo maxamed ma dagaalanteen qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi hiraqle fa kayfa kaana qitaalukum dagaalkiina waa sidee iyaahu asagaad la dagaalantaan qaala wuxuu yidhi abuu sufiyaan alxarbu dagaalka baynanaa wa baynahu annaga iyo asaga noo dhaxeeya sijaalun waa kolaytan buu yidhi yanaalu minaa waana gaaraa oo mar buu naga adkaadaa wananaalu minhu annaguna waa gaarnaayo maran ka adkaanaa wuxuu la jeedaa dagaalkii badarna wuu naga adkaaday kii uxudna annagaa ka adkaanay qaala wuxuu yidhi hiraqle famaadaa ya'murukum muxuu idin faraa qaala wuxuu yidhi abuu sufyaan yaquul muxamed wuxuu leeyahay ucbud allaaha ilaahay caabuda walaa tushrikuu bihi shay-an wax mana ha u shariig yeelina watrukuu ka taga maa yaquulu aabaa'ukum aabbayaalkiin waxay leeyihiin wayacmuru wuxuu farayaa dadka bisalaati salaad waasidqi run waalcafaafi dhowrsanaan waasillati iyo xiriirin qaraabada ee la xiriiriyana dadkuu amraaha qaala hiraqle wuxuu yidhi mucalliqan asagoo sharxaaya tacliiqna ku samaynaya calaa haada alxiwaari dooddaa dhex martay dakarta waxaad ii sheegtay buu yidhi annahu muxamed fiikum dhexdiina duu nasab inuu ka yahay wakadalika arasul rasushu saas waayo tubcafu waxaa laga soo bixiyaa oo laga soo diraa fii nasabi qowmiha qoomkooda kuwa ugu nasabsan wadakarta waxaad ii sheegtay anahu lam yaqul inuusan lam yaqul inuus annahu asagu shani lam yaqul inuusan dhihin axadun axad oo minkum adinka idinkamida mida haada alqawla hadalkan maxamed yidhi qablahu hortiisa inuusan qofna dhihin eh, qultu waxaan dhahayaa buu yidhi falow kaana hadduu ahaan lahaa kadalika arinta uu jiri lahaa oo qof muxamed ka yareeyo nebigaan ahayir hadduu jiri lahaa la qultu waxaan dhihi lahaa muxamed rajulu waa nin ya'tamu ku dayanaya biqowlin hadal qiila la yidhi qablow hortiisa ninkii horuu ku dayanayaa saasaan dhihi lahaa wadakarta waxaad ii sheegtay buu yidhi annahu lam yakun inuusan ahayn min aabbaa'ihi aabbayaalkii min melikin boqoro oo meesha horaa waxaa ku jiray aabbayaalkii boqoro ma ahaan jireen mayaad ii sheegtay qultu waxaan idhi falow kaana min aabaa'ihi macnaa waxaan dhahayaa waa aabbayaalkii haddii min melikin boqoro ay ahaan lahaayeen qultu waxaan odhan lahaa rajulun muxamed waa nin yatlubu raadinaya milka abiihi aabbii boqortinimadiisa raadinaya waayaan dhihi lahaayo nebi ma ah wadakarta waxaad ii sheegtay annakum adinku lam takuunuu inaadan ahayn tattahimuunahu kuwa ku tuhmaa bilkadibi been facaraftu waxaan aqoonsaday annahu isagu lam yakun inuusan ahaanin uma ahayn liyadara alkadiba mid beenta uga taga cala annaasi dadka korkooda oo wayakdiba cala allah ilaah uu ka been sheego qof ummadda been u sheegi waayey suu ilaah dushiis ugu been abuurana ma jirto wadakarta waxaad ii sheegtay anna ducafaa'a annaas dadka kuwooda liita ittabacuuhu inay raacaan wahum ayagu waa ducafadee attabaacu rusul waa rususha raacyaalkooda sidoodaba nebiyaal marka la soo diro dadkaan xoolaha lahayn iyo dadka ducafadee madaxda aan ahayn ayaa raaca wadakarta waxaad ii sheegtay annahum ayagu waa dadkii yasiiduuna inay ziyaadaan wakadalika saas waaye amru liimaani iimaanka amarkiisa saasuu ku socdaa xataa yatima ilaa uu taam noqdo ilaa uu dhammaystirmo dadku way ziyaadaan wadakarta waxaad ii sheegtay annahu laa yartaddu inuusan ka ridoobin minhum xaggooda axadin qofna markuu islaamku galo qof ka soo noqda ma jiro wakadalika aliimaanu iimaankuna waa sidaa xiina wakhtigii tukhaaliqu uu ku dhex galo ama ay dhex gasho bashaashatii farxadiisa alquluuba quluubta iimaanku hadduu mar qalbiga galo bashaashadiisana uu helo qofku ma noco wadakarta waxaad ii sheegtay annahu muxamed laa yaqdir inuusan ballan furin wakadalika arusul rasushuna waa sidaasoo laa yaqdiruuna ma qiyaamaan oo ballan ma furaan wadakarta waxaad ii sheegtay annahu ya'murukum inuu idin amro an tacbudu allaha inaad ilaahay caabudaan walaa tushrikuu bihi shay-an aadan waxba u shariig yeelin wayanhaakum inuu idinka reebo can cibaadati alawhaani asnaamta caabuditaankeeda waya'murkum inuu idin amraad ii sheegtay biasalaati salaad waasidqi run waalcafaafi dhowrsanaan fa in kaana hadduu yahay maa taquulu waxaad leedahay oo aad ka sheegtay xaq xaqan run hadday tahay fasayamlik wuxuu qabsan doonaa moxamed mawdica qadamaya labadayda daridood waa lugihiisa haatayni ee kuwan ah meeshay ku taagan yihiin asaa qabsan doona buu yidhi waqad kuntu waxaan ahaa aclam mid og annahu khaarijun inuu nebi soo bixi doono walam akun laakiin maahayn adinnahu mid u maleeya minkum inuu adinka carabtaa idinka mid yahay falow annii haddiise anigu aclamu aan ogaan lahaa annii anigu akhlisu inaan gaari karo ilayhi maxamed xaggiisa latajashamtu waxaan isku kallifi lahaa liqaa'ahu la kulankiisa haddii aan ogaan karo maanta meel aan kaga gaari karo waxaan isku kalifi lahaa latajashamtu waxaan isku kalifi lahaa liqaa'ahu la kulankiisa waa la kulmi lahaa walow kuntu haddaan ahaan lahaa cindahu maxamed agtiisana laqasaltu waxaan dhaqi lahaa can qadamihi lugihiisa gundahana waan ka dhaqi lahaa buu yidhi lugahana markaa waa ka dhaqi lahaa weli hadalkiisii ayaa markaasii socdaa balse meeshaa inaa joogto wabillahi tawfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam